bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wcala aalihi saxbi ajmaciin amaa bacdu wacanhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama ida qara'a min qiraa'ati ummi lqur'aan rafaca sawtahu waqaala aamiin rawaahu daara quطniyu waxasanahu walxaakimu wasaxaxahu waliabi daawuuda wtirmidiy min xadiisi wail bni xujrin naxwuhu waxaan soo kitaabkii buluq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaaniy raximah llahu tacaala waxaan kasoo hadalnay faatixadi rukniyadeeda bisimkii majahridiisa ama saraysigiisa wuxuu kusoo arooro axaadiis ah halkan wuxuu ka gelayaa marka faatixada la dhammeeyo aamiin ayaa la yidhaahdaa masalada marka aamiintaas ayuu halkan ka gelaya iyo wixii kusoo arooray xaadiis ah ayb sidaas marka sifaha waxay u socotaa salaadu marka min awal ilaa iyo waxay u socotaa say u kala horeeyaanu kugu kala hormariyey ibnu xajar wa canhu abi hureyra waxaa laga wariyey qaala waxa uu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa faraqa haddii uu ka faaruq noqdo dhammeeyo min qiraa'ati ummi lqur'aani qur-aanka hooyadiis oo faatixada ah aqrinteeda marka uu ka faaruq noqdo nebigu wuxuu ahaa haduu ka faaruq noqdo rafaca sawtahu codkiisa mid kor u qaado mid kor u qaado ayuu ahaa wa qaala wuxuuna dhihi jiray aamiin ayuu dhihi jiray rawaahu daara quniyu daara qudni baa weriye xasanahu waana xasaniye daara qudni walxaakimu xaakimna waa weriye mustadrig uu ku weriyey wasaxaxahu waana saxiix yeelay xadiidka sidoo kale bayhaqi ayaa saxiix yeelay oo wuxuu yidhi xasanun saxiix xaakim marka uu yidhi saxiixunna dahabi waa ku waafaqay dahabi wau ku waafaqay sidoo kale alimaamu nawawiyuna kitaabkiisa alkhulaasa ayuu ku saxiixiyey oo wuxuu soo dhexgeliyey eh, faslun fii saxiix ilbaab baabku wixii saxiix ka ah ansaxay ayuu xadiidkan soo dhexgeliyey lidaalika marka marka xadiidkani waa xadiid xasan ah oo saxeexba ah wliabi daauud abi daauud waxaa usugnaaday iyo tirmidiyi iyo tirmidi min xadiii waail bni xujur kii hore abu hureyra min xadiii waail ibni xujur waa saxaabi kala naxwuhu isagoo kale usugnaadayo xadiidkan oo kale ayay weriyeen oo lafdiga abu daauud waxaa ku jirtay wuxuu dhihi jiray nebiga aamiin warafaca bihaa sawtahu codkiisao kor ugu qaadi jiray rasuulka aleyh salaatu wasalaam aamiinta riwaayada tirmidina waxa ay leedahay wamadda bihaa sawtahu codkiisu ku taagay aamiinta wamadda bihaa sawtahu marka naxwhuda uu kuleeyahay warafaca bihaa sawtahu wamadda bihaa sawtahu ayaa ku jirta nacam iyo riwaayadaana iyadana marka odhanaysa rafaca sawtahu waqaala aamiin marka waa isku mid riwaayaadka marka aamiinta hadda abu hureyra iyo xadiis wail ibn fajr ayay ku sugnaatay aamiintan iyada marka ma lala jahraa laftirkeeda mase waa la siraysanaa qiraa'ada ayay raacaysaa qiraa'adu hadday taha qiraa'o la siraysanayo sida duhurkii casirka iyo kale iyo labada ragcee cishaha ugu dambeysa iyo ragcada maqribka ugu dambeysa iyo haddii ay tahay waa lala waa la siraysanaya haddii ay tahay eh, salaadaha lala jahro subaxa iyo maqribka labadiisa ragca iyo cishaha labadiisa ragco hore iyo hadday tahay waa lala jahraya aamiinta markaas sida marka aathaarta qaarkood ay tilmaamayso nebigu inuu la jahray waa kan waa sugnaatay marka madaahibtu abu xaniifa iyo sufyaan athawri iyo abu xaniifa khaasatan ayaa waxaa laga werinaa inuu isagu qabay in aamiinta aan lala jahraynin laa imaam imaam iyo munfarid iyo ma'muum wax la jahraa malaha sababta wuxuu leeyahay aamiintu waa duco mar hadday duco tahayna ducada lalama jahro iyo dikrigaba marka wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan aka ilaahi subxaana watacaala u yiri wakiifatan waduuna aljahri min alqawli in marka saas aan la sameyn idcuu rabbakum tadarucan wakufya inahu laa yuxibu lmuctadiin ayuu daliishanayaa asalka dikrigu waa in hoos loo dhigo asalkaas buu qabsanayaa alimaam alimaamu isagana marka imaamka laba riwaayo ayaa kaga sugnaatay imaamka inuu la jahraa iyo inuu siraysanayo labadaasba waa laga weriyey amaa ma'muumka iyo qofka keligiis a maya buu leeyahay culimada kaleo imaam alimaamu eh, eh, shaafici imaamu shaafici imaamka iyo munfaridku aamiinta waa la jahraaya ayuu qabaa ma'muumka laakiin qowlkiisa jadiidka qowlkiisa jadiidka waxa uu leeyahay lalama jahrayo oo waa siraysanaa buu qabaa qowlka jadiidka imaamu shaafici ah. qowlkiisa qadiimkana waxa weeyaan in ma'muumku oo la jahrayo sida imaamku ula jahrayo salaadaha caadiga oo lala jahro qiraada lala jahro marka culimmada marka shaaficiyada waxay rajixeen qowlka qadiimka meeshaan qowlulqadiimkay rajixeen inkastoo asalku uu yahay qowlka qadiim iyo jadiid jadiid inuu madhabku ku dhisan yahay laakiin dhowr mas'alay kasoo reebaan dhowrkii mas'alo ayaa marka lagu daray midan oo jadiidka lagu xoojiy qadiimka lagu xoojiyey qowlkii ciraaq uu ku fadwoon jiraa la xoojiyey kii ugu dambeeyey baa laga tegay qaar culamada kamid waa tawjiihinaya labadaba qaar baa waxay leeyihin masaajidka hadduu weyn yahay eh, oo dadka dambe aysan maqli karin aamiinta iyagu waxay sameynayaan eh, marka aamiinta waa lala jahra kor ayaa loo qaada haddii masjidka ou yaryahay laysmaqlaayana imaamka aamiintiisana ma la jahraayaan ma'muumiinta labada qowl saasaa lagu kala xambaara bay leeyihiin qaarkood culamada shaaficiyada laakiin qadiimka unbaa la rajaxaa calaa kulli xaal lidaalika madhabku waxa uu ku dureersaday in kor loo qaado aamiin ma'muumka oo kor u qaado ayb imaam axmed iyo isxaaq iyo aimada xadiidka bedelkoodna wax ay kala reebayaan male imaam iyo ma'muum iyo nin keligiis dukana aamiinta kor bay u wada qaadayan hadday tahay salaadu salaad jahriye ah marka madhabkaas dambaana raajix oo imaam iyo ma'muum iyo munfarid kulli inay kor u qaadaan imaam inuu kor u qaadayo xadiidkan baad ku hayna rasuulka kor u qaada kaana eh, idaa faraga min qira'ati ummi lqur'aan rafaca sawtahu waqaala aamiin xadiidkaana cadaynaya inuu imaamku kor u qaadayo ma'muumka inuu kor u qaadayana isagu aathaar ayaa iyadana marka soo aroortay oo bukhaari wuxuu baabaystay baabu jahri lma'muumi bita'miini baabu jahri lma'muum baabu jahri lma'muumi bita'miini ma'muumka kor u qaadista oo kor u qaadayo aamiinta cadaynteediibu u baabi markaasuu xadiidka abu hureyra keenay idaa amana alimaamu faaminuu imaamku hadduu aamiin dhaho ama riwaayadiis waaa idaa qaala alimaamu gayri lmaqduubi calayhim wala daaliin faquluu aamiin marka faquuluu waxa uu yihi khidaab lays amray ee qowl weliba laysku amray in kor loo qaado asalka uu yahay ibnu xajar leanna maxaa yeele haddii qowlku naftaada ku dhex hadday macnaheeda tahay waa la qeydi lahaa la cadeyn lahaa lidalika ilahi wuxuu yihi wayaquuluuna fii anfusihim markay naftooda wax ay ku sheekaysanayeen ay tahay waa la qaydaa wayaquuluuna fii anfusihim laakiinse marka ay tahay qowlku marka uu la yiraa waqaala fulaan fulan saasuu yiri hadii la dhaho waa la maqlay kor u qaaday way macnaheeda naftiisau kula sheekaystay ma noqon karto saa darteed bukhaari meeshaasuu ka qaatay faquuluu aamiin idinka aamiin dhaha man yani la jahra waa macnaheeda mar kalena imaam bukhaari baab o isla meelaha marka uu baabaystay baabu jahri limaami bita'miin imaamku inuu aamiinta la jehro markuu baabaysanayay ayuu ahar waxau keenay wa qaala cadaau cadaa waxa uu yihi aamiin ducaaun aamiin waa ducoy amana bnu zubayr cabdullahi bnu zubayr ayaa aamiinsaday iyo waman waraa'ahu dadkii gadaashiisa ku daba dukanayay xataa ina lilmasjidi lalajatan ibnu zubayra aaminsaday iyo dadka ka dambeeya cabdullahi ibnu zubayr oo ma'muumiinta ahaa ilaa masaajidka gugun uu ka yeeri oo cod laga maqlo athar marka saxeix aharkan waa ahar saxeixa mar haddii cabdullahi ibnu zubayr saxaabi uu sameeyey dadka ku daba dukanayeen ay aaminta kor u qaadeen wax ka celiyey oo mukhaalifin aan la haynin waa la qabsanaa midda labaad waxa ay tahay asar isagana abu hureyra laga werinayo abu hureyra marwan oo muadin u ahaa jira abu hureyra marwan lxakam markii uu madiine ka teli jiray marwan muadino uu ahaa abu hureyra markaas wuxuu dhihi jiray sufuufta u simi jiray markaas wuxuu dhihi jiray aamiinta haygala horumari abu hureyra oo markaan marka aamiinta haygala horumarin oo dhihi jiray maxaa yaele nebigu wuxuu ka maqlay ninkii aamiintiisa iyo malaaigta aamiinteeda iyo ay iswaafaqdo ufira low maa taqadama min dambi markaasuu kor u qaadi jiray abu hureyra marka taa iyadana marka athar kale waaye sheekh alalbani raximahullah kitaabkiisan tamaamulminaha markii marka tamaamulminaha awalan marka hore wuxuu ku rajaxaa in la siraysto aamiinta ma'muumka uu siraysanayo ma'muumka marka dambe silsila axaadiid daciifa raqamka sagaal boqol konton iyo labase wuxuu cadeeyey atharka cabdullaahi bni zubayr iyo aharkan abu hurayra wax mukhaalifa uma ogi buu yidhi qalbiguna wuxuu ku degaa in lagu camal intaasaana raajixmarka khulaasada marka saas waa in labadan asar baa imaamku daliila oo asxaabka ay sameeyeen wax ku inkireen aynay jirin taasaa marka loo qabsana ama imaamka inuu la jahraayo ha isku darin xadiidta waa tana oo haysaa oo nebiga caleyh isalaatu wasalaam markuu faatixada dhameeyo aamiin u dhihi jiray warafaca bihaa sawta maxaa soo haray marka munfaridka de munfaridka salluu kamaa raaytumuuni usalli baa seena saan u dukana u tukada yiri nabigana hadduu kor u qaadas inuu kor u qaado marka adilada masaladan waa taasa eh, marka qolooyinka ayagu diiday aamiinka eh, in kor loo qaado asalkii waxay deliishadeen dikriga waa la siraystaa iyaga waxaa looga jawaabay asalkan daliila looga baxay asalkaani daliil kale ayaa looga baxay oo nebigiibaaba kor u qaaday marka dikriga wixii nebiga uu kor u qaado kor baa loo qaadaya wixii nebiga uusan kor u qaadin loo qaadin asalkuna haddii laba nin isku qabsato dikri kor in loo qaado iyo in hoos loo qaado ninka kor u qaadaya daliil laga rabaa waana kan daliilkeeda waa sheegna daliilkii kor loogu qaadayo waxaa kalay daliishadeen riwaayo isla axaadiistan waail ibnu khajur xadiidkiisa riwaayada abu daawuud iyo tirmidi ay werinayeen min xadiidi waail ibni xujur ayaa waxaa ku jirtay shucba keligiis shucba keligiisa wuxuu ku wariyey wakhafaba bihaa sawta uga weriye shucba nebiga aamiinta codkiisa hoosa ugu dhigay xanafiyada riwaayadaas xanafiyada riwaayada wakafada bihaa sawtahu codkiisau nebiga kor oo hoos oo ugu dhigay taasay qabsadeen laakiin culummada bukhaari iyo daara qutni iyo tirmidi iyo abu zurca culamaa lcilal oo dhan waxay tilmaameen kelmadaas wakhafada bihaa sawtahu inay khada iyo wahmi ay tahay liana athawri oo ka laga hormariyo shucba sufyaan athawri iyo maxamed ibnu salamata bni kuhayl iyo rag kale afar nin ayaa isku raacday wa rafacdihaa soo tegay afara isku raacday shucba keligiisna waa khafada weeye musalax waxaan kusoo baranay marka shaad maxaa layihaha mukhaalafatu lmaqbuuli minhu aw taqmiini marka shucba afar nin oo tiqaad ayuu khilaafay marka qowlka waa qowl ljamaaca marka qowlka saxda ah. marka riwaayada waa khafada dacfi baa kusugan aamiinta marka meeshaasaan uga baxayna an abd marka aamiinta iya dabcan macnaheeda iyo luqa ahaan maxay tahay aamiinta macnaheeda waxa weeyaan allahuma istajib waa ismu ficl waa ismu ficlin allahuma istajib ilaahu ajiib waxaa kaloo iyadana aamiinta marka luqaadka ku banaan waxaa ku banaan sida mashhuurka ah laba luqo aamiin in la yaraa mad la sameeyo mad la sameeyo iyo inaan mad la sameynin oo qasri la sameeyo aamiin la yaraa la gaabiyo la yareeyo taas marka labadaas luqow sheegay imaam nawowi luqa saddexaad waa iska jirtaa iyadana oo imaala wa takfiif ilmiim saddexdan luqa miimka waa la fududeyna marka luqada saddexaad ee qaliilka ah imaala ku jirta luqada afaraad waa luqa bacdi lculamaa ayba khada ku xugmiyen in miimka la sheegay madna la saao amin ehm, la yirahdo waa khata ay dheheen culamada qaar xasan albasri se ayaa laga weriyey xasan ibn abilxasan albasri jacfar saadiqna waxa uu yiri aamiintaas ehm, waa banaan tahay lana maxaa yeele waxaa loo jeeda ilah adaan kuu ma dhibayso laakiin calaa kuli xaal luqada mashhuurka waa miinka in la fududeeyo almadi waalqasdi labada la kala akriya taasaa marka macnaha meesha ku jira marka wacan cabdillahi bn abi awfa radia allahu canhuma qaal jaءa rajulu ilى الnabiyi salى اllahu alayh walihi waslama faqala inii laa astطiicu an aakuda min alqur'ani shayئa facallimnii ma yujzi'nii minhu qala subxaana allahi walxamdu lilahi wla ilaha ila allah wallahu akbar wla xawla wla quwata ila billahi alcaliy alcaiim alxadiid rawahu axmed wabu dawuud wnasaa-iy waصaxahu bn xibaan wdaara qطniy wlxaakim wacan cabdillahi bn abi awfa waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala waxa uu yidhi jaa rajulu nin baa yimid ila nabiyi nebiga intikaa u yimid sala allahu alayh waalihi wasalam faqaala inii laa astaiicu an aakuda min alqur'aani shay-a waxa uu yidhi inii anigu laa astaiicu ma awoodayo an aakuda inaan qaato min alqur'aani qur-aanka xaggiisa shay-an inaan waxba ka qaato qur wax kamida inaan akriyo maba awooda ma xifdisn ma xifdin karo facalimnii ee ibar maa yujziunii maa shay yujziunii yujzinii ii gudaayo minhu min alqur'aani quraanka xaggiisa iga gudaayo marka salaada markaan dukanaya qur-aanka booskiisa ii gelayo ii sheeg yaa rasuul allah qaala waxau yihi subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliy alcaiim sidaas dheh <coughs> rawaahu axmed baa wariyey iyo abu daawuud iyo nasaa-iy iyo saxaaba bn xibaan wadaara qudniy walxaakim xadiidkan marka waxaa ku jira ibrahim ibn cabdiraxmaan asaksaki ibrahim ibn cabdiraxmaan asaksaki ayaa ku jiro min rijaali lbukhaari ragga bukhaari oo wax kasoo saaray laakiinse bacdi alculamaa dee meeshaas bukhaari waa kula murmeen ninkan sababta oo saxiixiisa u dhexgeliyey waa lagu marka waa lagula doonay meesha iyada leanna ninkan ibraahim ibn cabdiraxmaan kan seksekiga nasaa baa daciifiyey ibnulqataanna wuxuu yihi dacafahu qawmun falam yatuu bixuja ibnulqataan ilfasi wuxuu yihi dad baa daciifiyey xujo lama aysa imaanin laakiinse darag badan baa ninkan daciifiyey ma ahan dadku inaysa xujo la imaanin ibnu xajar imaam anawowina xadiidkan khulaasadiisa waa ku daciifiyey oo faslun fii daciifilbaab ayuu dhexgeliyey xadiikaliajli ninkan dartiis majmuucana wuxuu ku sheegay u yiri rawaahu abu daawuuda wanasaa-iyu biisnaadin daciif abu daawuud iyo nasaa-i baa weriyeen isnaad daciifay ku weriyeen lianna isnaadka ninkan baa ku jira ibraahim ibn cabdiraxmaan assaksaki ayaa ku jira nacam laakiinse ibnu xajar wuxuu sheegay <clears throat> laakiinse <clears throat> ibnu xajar waxa uu sheegay xadiidkan inuusan la goonin noqonin ninkan isaga ibraahim ibnu cabdiraxmaan isagsaki inuunan la goonin noqonina bal la mutaabiceeyey oo nin kale oo daciifa ah uu mutaabiceeyey <clears throat> oo alfadl ibnu muwafaq la yiraahdo sanad uu ku jiro <clears throat> ayaa marka xadiidka lagu mutaabiciyey marka ibraahim sagsaki dacfigiisu ma xoog badna ninkan kale alfadl ibnu muwafaqna dacfigiisu ma xoog badna waa isxooji karaan marka lidalika xadiidku waa xasan lama uusan gooni noqonin ibraahimkii horan sheegnay lama gooni noqonin bal waxaa waa lagu raacay oo mutaabacaad buu xadiidku leeyahay bimajmuuci duruqihina yataxasan xadiidkan ayb marka ninkaan eh, eh, eh, la yiraahdo ibraahim bn cabdiraxmaankan dacfiba isaga ku sugan khulaasada marka xadiidka dariiqan axmed iyo abu daawuud iyo nasaa-i ninkaasaa ku jira oo daciif ah dariiqa dabaraanina nin kaleo daciifaa ah ku jiro waana isxoojinayaan labadooda oo dacfigu shadiid ma aho marka xadiidku waxaa laga qaadanaya fiqi ahaantiisana eh, in qofka hadduusa qur-aankii aqoonin uusa xifdin karin intuu ka xifdinaayo inuu booskii faatixada ku bedesho ee eh, adkaarkan inuu ku bedelan karo dikri oo akrin karo booskiina uu gelaya ibnu kathiir meeshan kitaabkan irshaad ilfaqiiha la yiraa eh, xadiidka tambiiha uu ku takriijiyo wuxuu yidhi xadiidkan markau sheegay kadib tafarada bihi ibraahim ibn cabdiraxmaan bu tafarada bihi ibraahim ibn cabdiraxmaan asaksaki ninkaana la gooni noqday waxaad moodaa kaanau inuu daciifina marka laakiin lama gooni noqoninoo riwaayo dabaraani baa mutaabaceynas ibnu xajar talkhiis lxabiirka sida uu ku sheegay marka cilmiga baxdiga marka cilmiga xadiidka marar badanna waa sheegnay yani idilaacay ku xiran tahay qofku waxa uu idilaacay ayaa xukunka xadiidka uu saarayo ay farac qofka marka inta uu ka kitaabo badan yahay uu ka kutub eh, ajzaa iyo kutub axaadiid uu ka dul istaagis badan yahay xadiidka waa uga sal gaaris badan yahay hadda ibnu kathiir waa xaafid waa min aimat alxadiid waa weyn weliba maca dalika ma dul istaagin riwaayada dabaraani riwaayada dabaraani ma dul istaagin waxa uu yihi xadiiska waxaa la gooni noqday ninkaan ibraahim bin cabdiraxmaan asagsaki duruqdiisao dhan saa ku jira waa la gooni noqday ma laakiin dariiqa dabaraani inuusan la gooni noqonna ibnu xajar oo kuu sheegay mar walba marka man calima ujacala man lam yaclam ninkii asaga marka eh, ziyaadatu cilmi laga yimaada la raaca wasaxahu ibnu xibbaan wadaara qutni walxaakim marka xadiidka waxuu xasan oo ku noqonaa duruqdiisa marka laysu geeyo marka rijaasha bukhaari buu kamid ahaada ninkan ibraahimkan ilaa anahu laakin waa daciif haddii bukhaari meel aan ahayn xadiidkiisa oo ku jiro waa la daciifina sida hadda xadiidkanba culamada qaar ay sameeyeen laakiin xadiidkiisa saxiixulbukhaariga ku jiro waa saxiix leanna maxaa yeeley imaamka isaga imaam lbukhaari waa xulana axaadiidtan xadiis aan asal lahayn ma ka qaadanayo qof noocaas oo kale intiqaa ayaa la yidhaha marka waxaas waan abi qataadata radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa yusallii binaa mid anagana tujiye ayuu ahaa fayaqra-u waa akrin jiray fi duhri duhurka ayuu akrin jiray iyo walcasri iyo casarka fi rakcatayni uulayeyni labada ragcee hore dhexdooda bifaatixati lkitaabi ayuu ku akrin jiray iyo suuratayni iyo laba suuradood wayusmicuna alaayata aayaduuna maqashin jira axyaanan mararka qaarna wayudawilu waa dheereyn jiray rakcata luulaa ragcada koowaad oo tan labaad waa ka dheereyn jiray wayaqra'u waa akrin jiray fi lukrayeyni labada dambena bifaatixati lkitaab faatixada ayuu ku akrin jiray labada dambe ee duhurka ee casirka ah mutafaqun caleyhi xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray fiqiga xadiidkan laga qaadanaa waa badan yahay waxaa ka mid a nabiga caleyhi salaatu wasalaam duhurka casirka labada ragca ee hore faatixada iyo suurad inuu aqrin jiray mid kasta faatixada iyo suurad inuu ku dari jiri wayusmicuna alaayata axyaanan waxaa laga aayadda marmar waana maqashii jiray waxaa laga qaadanaa qiraa'ada duhurka iyo casirka sir inay tahay siriye inay tahay laga qaadana hoos inuu aqri ah. leanna markau leeyahay marmar ayuuna maqashii jiray maxaa ka fahmaysaa adiga inta badan inaysanba maqli jirin inta badan in aanay maqli jirin ka qaadanaysa waxaa laga qaadana isla wayusmicuna alaayata axyaanan waxaa laga qaadanaa salaada sirriyada mararka qaar in dadka safka hore iyo qofka imaamka ah ay maqlaan xdilaataa ma laha oo sidaas jahriye kuma noqonayso arrintaa darteed asxaabta rasuulka marka safka hore kuwa ku jiray waa maqli jireen marmar hal aayad qiraa'ada dhan ma wada maqlaayan aayad camalay maqlaayan ama kelmad bay ka maqlaayan waxa uu akrinayo saa darteedayna ku ogaadeen nebigu inuu wax akrin jiray riwaayo qaar waxay leedahay nebiga waxaan ku akrin jirnay marka mararka qaar garkiisa dhaqdhaqaaqiisaan ku ogaan jirnay inuu wax akrinayo taasaa marka waxaa laga qaadanaa inuu siraysan jiray oo ilaa haddii uu la jahri jiray ma dhaheen dhaqdhaqaaqiis ma aysan sheegeen way maqli laayeen waxaa kaloo laga qaadana way awalu rakcata lula ragcada koowaad wuu dheereyn jiray nebiga tan labaaduu ka dheereyn jiray culamada marka waxaa qabsanaysa marka sidan jumhuurta oo waxay leeyihiin ragcada koowaad iyo midda labaad tan koowaad inay dheer tahay oy ka dheer tahay midda labaad bacdi culamaana waxay leeyihin waa isla ekaayen ma kala dheerayn ragcada koowaad ragcada labaad qiraaadeyde qiraa'ada ma kala dheereyne tan koowaad waxay ku dheeraanaysaa ducaa istiftaaxa iyo isticaadada iyo ayay ku dheeraanaysa saasaa qaar culamada kamid la midda koowaad ducaa istiftaaxa aad la socotee maogtahay amaa qiraa'ada isku mid waay leeyihi laakiin waxaa loo badan yahay qiraa'ada xataa inay ku kala badnaanayo ay ku kala dheeraanayo oo ragcada koowaad midda aada ku akriso wax ka badan aadan ku akrini aimada qaarkood waa yaabaysaa waxay sameynayaan marka suurad gaaban gaabanay marka hore qabsanayaan suurad dheer haddana qabsanayaan labada qirac tafaawud dheera udhexeeya lama rabaysa sunada marka sidaas maa xikmada ka dambaysa marka ragcada koowaad loo dheerayna tan labaadna looga gaabina maxay tahay in ragcada koowaad uu kusoo gaaro qofka xolaa dulxaajaha qofka xaajada u saaxiibka inuu soo gaaro taasaa marka loogu talagalay xikmadaasna riwaayadaad cadaynaysay cabdirasaaq uu weriyey oo markaas uu leeyahay cabdirazaq sida uu werinayo riwaayo ayuu ku weriyey oo wuxuu leeyahay waxaan malayneynaa abu daawuudna waa werinayo kunaan nebiga caleyhi salaatu wasalaam sidaasuu sameyn jiray waxaanan u malay jirnay inuu sugaayo qofka imaanayo marka qofka daakilka ee soo gelaayo si uu ragcada kood uga soo gaaro sidaa inuu u yeeli jiray nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka cabdirazaaqna waa werinaya riwaayo marka noocaas oo kale isla xadiidkay ku jirtaa xigmadu inay tahay ragcada kuwaad loo dheeraynayo dadku inay xoogaa soo gaaraan ninka markaas xoogaa dulxaajada oo xaajada markaas ku dhex jiro inuu marka salaadana rabo usoo socdo xoogaa yar inuu soo yargaaro shaaficiyada marka meeshaas waxay ka qaateen rukuucdana inuu masuugi karo qofka ragcada koowaad rukuucdeeda qofka daakilka ee soo gelaya in lagu sugi karo laakiinse imaam lbukhaari kitaabkiisa juz-ul qiraaa wuxuu ku sheegay sanadka inaynan ka soo aroorin in qof daakiloo soo gelaayo la sugo liajli rukuuc rukuucdiisa uga soo gaara wuxuu yii sanadka kama soo aroorin in qof soo gelaayo rukuucda lagu sugo waxaa weyaan marka in sidii in salaada si nebigu samayn jira in loo sameeyo ama ha noqoto qofku nabiga salaadiisaaba waxay ahayd qiraaadaba inuu qofku kusoo gaari kara taas iska ahayd marka wayaqra waa akrin jira nebiga fi lukrayeyni labada dambana bifaatixati lkitaab ayuu ku akrin jiray halkan waxaa laga qaadanaya labada ragceed dambe duhurkii casirka in iyadana faatixada lagu akrinayo oo aan faatixada layska rabo oo faatixada lagu horena xadiidulmasiri salaadka waxaan ugu soo marnay nebiga marka u sheegay salaada qaabka uu dukana waakii ku yiri ragcad walba ku samey waxaan aan ku bare ku samey marka faatixada ragcad walba waa waajibay in lagu akriyo meeshaa marka xanafiyada iyagu waxay qabaan labada dambe maba waajibaysa in la akriyo qofku marka muxuu sameynaa iska taagnaanay marka inuu nebigu labada ragceed dambana uu ku akrin jiray faatixatulkitaab ayaa laga qaadanaya xadiid wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal kunaa waxaanu ahay naxzuru kuwa qiyaaso oo u kuur galo qiyaama rasuulilaahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga qiyaamkiisa istaagidiisa fi duhri iyo walcasri salaada duhur iyo salaada casr faxazarnaa waxaan ku qiyaasnay oon ku koobnay qiyaamahu qiyaamkiisa istaagiisa fi rakcatayni uuleyeyni labada ragcee hore oo min aduhri duhurka ah qadra aliflaamiin tanziil asajdo kale aan ku qiyaasnay wa fi lukrayeyni labada dambena qadra nisfi min dalika aliflaamiim tanziil asajdada nuskeedaan ku qiyaasay inay ahayd wa fi luulayeyni labada ragcee hore oo min alcasri casarka ka mida ah, calaa qadri lukrayeyni labada dambe oo min aduhri duhurka ah ayaan ku qiyaasnay iyadan walukrayeyni labada dambe oo casarka ahna calaa nisfi min dalika kan lasoo sheegay nuftiisa ayuu kusii akriyay sajdo nuskeed nuskeeda kusi ayuu ku akrin jireen rawaahu muslimun xadiidka muslim baa weriy xadiidkana dee qiraa'adii baa la qiyaasaya marka waxaan ka qaadanaynaa awalan xadiidkan marka saxaabada dadaalkooda si u dadaali jireen oo salaada nabiga ay ugu kuurgeli jireen xataa inay qiyaasaan waxa uu akriya salaadihii aan la maqlaynin kuwii aan la maqlaynin duhurka casarkigo ayaa la qiyaasaya oo waxay leeyihin qadarkaasoo kale ahayd nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo ayuu ku akrin jiray marka shay diinka kamida oo aan la soo warinin ama aan la sheegin ma laha amaa marka waxaad qaadanaya waxay tahay sharcigu waa taagan yahay wuxuu ku taagan yahay nusuustii iyo usuul saxiixuu ku taagan haddii qiyaas loo baahanayana qiyaaskaas nusuustii uu ku taagnaalaya uu u taagan qiyaaskii marka waa nusuus loo celiyo leeyahay mar walba marka sharcigu maaha wax layska tuugeysan karo oo nin walba waxuu rabo inuu iska diin u uga dhigaayo waxaan marka bidac iyo khuraafaad lama raba hadiiba la qiyaasa qiraa'o nebiga oo aamusnaayo asxaabta u kuur dhaleen shay nebiga oo si cad u sameeyey miyaynan soo guuri maysan soo guurinaynin ayaabaysa dadka qaar waxay keenayaan wax nebiga uusan samaynin oo weliba damaa waxaasoo kalena aan qarsoomi karin shay aan qarsoomi karin haddii lasoo guuri waayo macnaheed marka adigun aadlada diintuu kamid yahay macnaheedu waxay noqonaysaa asxaabtibaaba diin qaar qarisay mansaadhacay waa khatar waana meesha imaam maalik ee yii ninkii bidca keensado oo uu arkaayo inay wanaagsan tahay faqad zacama ana muxamadan khana risaala waa nin ku andacooday nebi maxamed inuu risaalada khiyaamay marka wixii eh, sirta ahaayo la siraysanaysaan loo cadeyna maxaad malayna kan kale marka labada rag ee hore kan kale marka duhurka casarka lagu qiyaasay aliflamin tanziil asajda oo kale suuratu sajda labada dambana aliflamin tanziil asajda muskeed ayuu labada dambe iskula akrin jiray marka laysu geeyay labada dambe waxay noqonaya qiraa'adiis waxay la ekaanaya suuratu sajda kale barkeed labada horena suuratu sajda o dhan ayay la ekaanaya halkaan marka waxaa laga qaadanaa labada ragcee dambana mararka qaar inlagu dari kara faatixada qiraaa lagu ziyaadin karo suurad lagu ziyaadin karo mararka qaar aalibka ma aha lana maxaa yeelay eh, eh, aliflamin tanziil asajda nuskeed laba ragca marka loo kala qaybiyo faatixada lama ekaanayso waa ka badnaanaysa waxaa kaloo iyadana marka salaada casar inay duhurka nuskiiska laga qaadanaya xadiidka salaada casar qiraa'adeeda iyo duurka nuskiisa ay tahay oo aliflamin tanziil asajda kala barkeed yani qadar nuskeed oo kale ah ayuu labada ragco hore u kala qeybi jiray labada dambena intaasoo nuska sii dhigi jira marka taas marka qiraa'adii nebiga duurka casarka marka casarka wuxuu ku dhawaana marka salaada waxaa ugu dheer salaada subax lixdan ilaa boqol aayadood ku akrin jiray nebiga waxaa ku xigto salaada duhur salaada duur nabiga waa ku dheeraan jiray aliflamin fidil asajda ayuu labada ragco ku kala akri jiray wax u dhigmo marka aduu taqriiban waxay noqonaysaa diwaalul mufasalka oo kale inuu ku akrin jiro salaada casar iyo waa dhexdhexaad awsaadul mufasalka oo kale ayay ku imaanaysaa salaada cishaha iyadana marka waa ku dhowdhowdahay salaada casaray ku dhowdahay washamsi iyo suuradaha lamidka iyo ayuu nabiga sheegay iyo samaa fadarat iyo sida sunan ushaqada maqribka qiraa'adiisu axyaana axyaanana ahayd marna acraaf buu ku akriyay nebiga salaad maqrib mar wuxuu ku akriyey qisaarulmufasalka marna wuxuu ku akriyey waduur suuratu duur uu ku akriyey marna walmursalaad uu ku akriyey salaada maqribka ah marka waa kala gedin jiray lidalika zayd ibnu saabit marwaanu ku eedeeyey arrinta ah marka in qisaarka keliya mar walba lagu gaabsano salaada maqrib in mar walba daa'iman qisaar keliya lagu akriyo marwaan uu ku eedeeyey wuxuu yidhi maxaad u daa'imaysaa in adiga fasaarka keliya fasaar mufassal marka hadda aimada waxaa la rabaa salaada nebiga saani barta xadiidka saani salaada nebigu marka uu leeyahay aimadu ha fududeeyaan tanaa lagu qiyaasa lagu qiyaasi maayo yani nin walba rabitaankiisa ahayd ninka caajiskaana wuxuu rabaa salaada in shan daqiiqa laga dhigo ninka aada iskaga jecel salaada iyo qiraa'adanta wuxuu iska rabaa suurat albaqara in la akriyo labadoodaba maya waxaa lagu soconaa nabiga isagaa yii salaad loo fududeeyo asaana sameeyey rasuulka aleyh salaatu wasalaam suurtagal maaha inuu dadku yiraa salaada ha fududeeyaan isaguna uusan fududeynin waxaa ku daraysaa marka intaas nabiga caleyhi salaatu wasalaam haddii arin caarida ah ou imaado qiraa'ada iyadoo sideedii ku socoto hadduu arin yimaado cunugaa ooyey matalan qof baa xanuunsado dhacay oo la dareemay sahaadii la fududeeyo waa qiraa'ada nabiga asoo salaad subax tukanayo oo qiraa'ad gaar wato ayaa cunug ooyintiisa oo maqlay qul acuudu birabi lfalq rakcada dambe kutukay inta rukuucay mid eh, taas ku rukuucay ayuu tii kale qul acuudu birabilfalq ama qul acuudu birabi nnaas kutukay marka aimada fiqi inay uleeyihiin dadka ay hogaaminayaan qofka dad hogaaminay haddana uusa is ogeynba waa wareer dadkuna waa in la baro in qur-aankii lagu tukada mar walba sidii nabigaa uu yeeli jiray sala allahu alayh ali wasalam waxaa ka xasilaya ummadda inay bartaan qur-aanka inay ku tadaburaan qur-aanka in lagu tukado inay bartaan lama raba in soolka keliya qur-aanka la akriyo oo salaadaha kale o dhanna uu ka maqan yahay marka taasaa marka xadiidkan qiraa'ada nebigu saa u tilmaamaya wa can sulaymaan bni yasaarin qaal kaana fulaanun hebel wuxuu ahaa yudiilu mid dheereey al uuleyeyni labada hore oo min aduhri duhurka ah wa wayukafifu waa fududayn jiray alcasr casrkana waa fududey jiray oo duurkiibuu ka fududey jiray wayaqra-u waa akrin jiray nebiga fi lmaqribi maqribkana biqisaari lmufasali mufasalka waa jalaab kamiise suuradihiisa gaagaaban u akrin jiray xadiidka raaficna waa laga qaadan karaa arrintaano salaada waxaan ka bixi jirnay iyadoo gamuunka la gamo leedka meesha ku dhacaya anagoo ujeeda waa fududey jira laakiin waa mararka qaarna nebiga caleyhi salaatu wasalaam marow waduud ku aqri marow walmursalaad ku aqriyey marow caraaf ku aqriyey marka maqribka in loo kala waxay wa fi lcishaai cishahana biwasatihi mufasalka dhexdhexaadkiisuu ku aqrin jiray marka mufasalka dhaqyalaad qamiis dhexdhexaadkiisa muxuu noqonaa waxau noqonaa suuradaha cama ka hooseeya ku agdhow ida samaan fadarad ida samaan shaqad weylun lilmutafifiin washamsi sabixisma iyo suuradahaas faqaala fi subxi subaxana biiwaalihi mufasalka kuwiisa dhaadheer ku ariy idan salaadii nabiga waxay u badnaydba mufasalkay u badnayd jalaad kamiisay u badnayd ayay u badnayd mararka qaarna kor waa tegi jiri waxaa kaloo hadiga nebiga kamid ayd suuradda madaxa hore ka qabsan jira suuradda dhex kama soo qabqaba jira suuradda ka bilaabo dhamey jira ama marna waa bilaabay wuxuu uga tegay suurat lmuminuun oo bilaabay qufac yaa qabtay wuxuu uga tegay marka cinda dikri ciisa wajacalna bna maryama waummahu aayatan waaweynaahuma ilaa rabwatin dati qaraarin meeshaas uga tegay marka in gadaal laga bilaabana bacd culamaa khilaafu lowlaa xagga dambe suuradaa laga qabsada suurad in la bilaabo badanaa in la bilaabo saasay ku fiican tahay haddii hadda suurad dhax laga qabsadana waa banaan tahay lakin wa khilaafu lowla waxaan ka hadlayna waa un laga fiican yahay faqaala abu hurayra abu hurayra wuxuu yihi marka intaa loo sheega maa sallaytu ma aanan tukanin waraa axadin qof gadaashiis ashbaha shabihitaan badan salaatan xagga salaada birasuulilah sal ly slam ku shabihitaan badan min haadaa midkaan nin ninkaan salaad uga shabihitaan badan rasuulka gadaashiis kuma aanan tukanin qofkaas gadaashiis ma aana ku dukanin akhrajahu nasaa biisnaadin saxiix buu nasaa-i kusoo saaray xadiidkan ibnu khuseyme iyo keyrkiisaa saxiix yeelan sida ibnu xajar fatxulbaariga oo ku sheegay baab ljahri fi lmaqrib ayuu ku sheegay xadiidkan waa xadiid saxiix wacan jubayr ibni mudcimin radia allahu canhu qaal samictu rasuula llahi sala allahu alayh wali wasalam aan maqlay iyo qara-u isagoo akrinaayo xaal u akrinaayo fi lmaqribi maqribka biduuri suuratu duur isagoo ku akrinay maqle nebiga maqribka salaad maqrib muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray waxaa laga qaadanaa in maqribka kor loo qaado oo salaad jaariye ah salaada maqrib inay tahay leanna ma uusan maqleen hadii uusan eh, hadduusan kor u qaadin nebiga caleyhi isalaatu wasalaam saa darteeda bukhaarina oo u baabaystay baabu ljahri bisalaati lmaqribi baabu ljahri fi lmaqribi maqribka in kor loo qaado salaadaha ayuu u baabaystay bukhaari kan xadiidkan ismaaciili mustakrijkiisa wuxuu ku ziyaadiyey xadiidkan wa huwa yawmaidin mushrikun jubayr markaas ou maqlaayo gaal buu ahay jubayr ibn marka nebiga ou maqlaayo soo dadka waduur ku tujinaa gaal buu ahay waxaa kaloo isla riwaayada ku jirtay wadalika jubayr uu yidhi wadalika awalu maa waqara aliimaanu fii qalbii markaas aan maqlayo yii waquur nebiga ku akrinaayo waa markii ugu horeyso iimaanka uu qalbigey ku dhibcay oo ku sugnaaday nebiga qiraa'adiisaan maqlay nin carabiga yaqaanu ah marka uu maqlay iimaana marka uu ka dareemay dabaraani isaga riwaayo uu werinayo waxay leedahay faakhada min qiraa'atihi lkarb faakhadanii min qiraa'atihi lkarb yani waxay igu qabatay eh, qiraa'adiisa murugeed ugu qabatay waa ay murjisay qiraa'adiisa nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo macnaheedu marka waa markuu qiraa'adan akriyey waxa waaye weliba riwaayadka qaar sida ay sheegayen markau nabiga caleyhi salaatu wasalaam am ta'muruhum axlaamuhum bi hada am hum qowmun daaguun am yaquuluuna taqawalahu bal laa yu'minuun meelahaas markuu soo gaaro am am am am amtaas ayuu aada ugu ta'afuray jubayr ibnu mudcim qadiyadan waxa ahayd maruu u yimid marka dad eh, maxaabiistii beder ayuu maqlay nebigo marka qiraa'adan akrina waa ku muslimay am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun waa ku muslimay marka qur-aanku cajaa'ibtiisu waa badan tahay inaan salaadihi lagu akrinin maaha qur-aanka oo dadkii keliya un qofaan qira'a ama aqoonin ama inuu gebgeb gebgeb ka siiya mar walba ama salaado un laba suurado maanta dhan un mucayan oo la ag joogo ma fiicno labada suurad salaada waa ku ansaxaysaa laakiin de qur-aanka cajaa'ibtiisa ummadii waxaa la rabaa in la baro laguna akriyo meesha loogu qushuuc badan yahay qur-aanka salaadaha waxaa laga yaaba hadaad maanta dhan qur-aan akrinayso adiga iyo markaad salaad ku dukanayso inaadan isku sida dareemeyn qur-aanka akrintiisa cajaaib badan iyo waxaa ku jira marka raxmad aada u fara badan baa ku jirta dadkii laakiinse waxaa weeyaan shaydaana ka qaalib noqday waxay u fadhiyaan marka sheeko maalaa yacni wax yar salaad haday u taagnaadaan waa dhibsanay wax maalaa yacnina waxay u taagnaanayaan intaasoo saac ay u taagnaa tahay umam badano marka meelo diinka laga yaabo in marka meeshaan ay uga liidato ayaad arkaya dadka jooga inay qiraa'ada iyo qur-aanka akriskiisa iyo qur-aan dhaadheer ee lagu dukada iyo aysan waxba laahayna ku raaxaysanayo dadka gobol dadkii marka daaru marka daarta islaamka ku dhex noolaayo muslimiinta ahay waxaa la rabay qur-aanka marka ama tafsiirka dhegeysana maalin walba inay qur-aankii salaada marka ay jeclaystaan la waan abi hurayrata radia allahu canhu marka xadiidkan waa xadiid marka muttafaq a ah weeyaan labadaas masalana laga qaadaya in diwaali mufasalka marmar lagu akri karo maqribka nabigana caleyhi salaatu wasalaam sidoo kale in salaada eh, maqribka salaad jahriya wacan abi hurayraa radia allahu canhu qaala waxau yihi kaana rasuul lahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yaqra mid akriya fii salaati lfajri salaada subax yowma aljumcati maalinta jumcada dhexdeeda aliflaamim tanziil asajda iyo wahal ataa cala linsaan muttafaqun caleyhi bukhaari muslim ba xadiikiisoo saxay xadiidkanna waxaa laga qaadanaya maalinta jumcada salaadeeda subax nebigu inuu ku akriyi jiray aliflaamim tanziil asajda iyo hal ataa cala linsaan ragcada koowaad koowaadna aliflaamiim tanziil dhamaystiran iyo hal yata cala ragcada labaad la dhamaystiran haddii la kala gooyo fadiilada ma ku imaanayso sunadii nebiga yani ajarkeedii ma lagu helayo sababta waa maxay wixii hadday adkaar yihiin ama dikri ay yihiin ajar ama laga ratibo ama sunno laga ratibo waa in sideedii loola imaado iyadoo kaamil ee in hay-a cusub la samaysta lama rabo ama in laga akriyo xoogaa sajda iyo xoogaa hala tacaala alnsaan codka maxaa orodsiinaya waa laba suuradoo gaagaabanba marka culamada shealimaam ibn lqayim kitaabkii zaad wuxuu ishaarayaa xikmada ku jirtay inay tahay maadaama maalinta jumcada ilaahay subxaana watacaala aadam uu maalintaas jumcada abuuray saacadda qiyaamahana ay maalin jumcaha ay dhacayso suuradda marka waxyaabahaasa lagu dhex sheegay qiyaamihii baa looga hadlay aadam sidii loo abuuray baa looga sheekeeyey munaasabay marka u tahay munaasab ayay waxay u tahay maalinkaas waxa dhacaayo jimcada iyo wixii dhacayba iyo suuradiibaa munaasab isku a xikmada wallahu aclam saasuu ishaaray waa laga yaabaa inay marka sawaab tahay waa laga yaabaa in marka ilaahay baa garanayo waliabaraaniyi abaraani waxaa usugnaatay min xadiidi ibni mascuudin ibni mascuud xadiidkiisa yudiinu dalika nebigu waa daa'imi jira arrinkaas subax jimco kastaa tanuu ku arin jira uu daaimi jiray xaafidka faxiga wuxuu ku yiri faxulbaariga rijaaluhu iqaat xadiidkan rijaashiisa waa iqaat yani ziyaadadaas laakin sawaba abuu xaatimin irsaalahu laakin abuu xaatim wuxuu sawaab ku xukumay oo saxiix yeelay mursal inuu yahay xadiidka ziyaadada inay mursal ziyaadada kaana yudiimu yudiimu dalika marka laakin xataa haddaan yudiimuda la sheegin siyaaqa caadigayba ku jirtaa kaana rasuululahi sal l slam nebigu waxau ahaa yaqra'u midku akriyo kaana marka qaalibka daymuumaa laga faa'iideysta inuu nebiga daa'imi jiro saasuu ahaa marka yir waa daa'imi jira macnaheedu waa sida qaalibka ah kaanada laftirkeeda laga faa'iidaya laakiinse marka de ziyaadadan wuxuu u keenay ibnu xajar inuu kusii adkeeyo fahamkaas inuu kusii adkeeyo lidalika ibnu daqiiqilciid kaanada unbuu isaga gaarsaday markaasu wuxuu yii kaanahu riwaayadan inuus arkin ibn xajar i diimiga abarani ku jira abarani marka salaada subax ee jumcada marka lagu akriyo oo jumcada marka khasuusiyay ka wadataa marka meeshaan mararka qaar waa iska dhici kartaa in bacdi axyaan looga tago inaan loo malaynin waajib inay iyadoo mas'alo kale sadu dariica dhar islaama inta la daa-imo qofkii dadkii masalan ay isleeyihiin haddaan lagu akrinima salaadiiba maba ansaxayso hadday aada ogtahay inay dadku saas u qaadanayo marmar inaad wax kale qiraa'o kale ku bedesho dhibaata ma laha leana asxaabta waxyaaba badan bay saas samayn jireen udxiyadaa kamid oo kale udxiyadoo kale mararka qaar ay ka tegi jireen udxiyada ay ku samayn jireen qaarkood asxaabta abubakar iyo cumar iyo kale inay tusaan dadka darduushi oo sheegaya inay dadka tusaan u muujiyaan inaysa waajib tahay marka taas iyada waa qasad kala wa laakiin sida daa'imkao sunnada ku tahay in mar walba la akriyo wacan xudayfata radia allahu canhu qaal waxaa laga wariyey xudayfa qaala inuu yihi salaytu maca nabiy sala allahu alayh ali wasalama nebiga maciisaan tukaday famaa marad ma aysan soo marin bihi nebiga aayatu raxmatin aayad naxariiseed xariis aayadeed ilaa waqafa cindahaa nebiga agteeda istaagayay yas'alu xaal uu su-aalay waa su-aalanaya naxariista walaa aayatu cadaabin aayad cadaabna ma soo maraynin ilaa tacawada minhaa waa ka magangelaya cadaabkaas akhrajahu lkhamsatu shantii baa soo saartay waxasanahu tirmidiyu xadiidka tirmidina waa saxiixiye waa xasaniyey xadiidka awalkiisa wuxuu ah sallaytu maca nabiy sal l slam nabigaa la tukaday rukuucdiisana subxaana rabbi alcaiim ayuu ku dhihi jiray sujuuddiisana subxaana rabbi alaclaa aayad raxmadana ma soo marin ilaa waa weydiisanaya ibnu maajah isaga wuxuuba ku daray hadday aayad soo marto ilaahay nasihitaankiisa ku saabsan waa tasbiixsan jiray nebiga sabix isma rabbika alaclaa oo kale haduu soo maro subxaana rabiy alaclaa buu dhihi jiray waa tasbiixsan jiray lafdiga nasaa-ina wuxuu ahaa nabigan salaatuleyl aan la tukaday markaasuu baqara ku furfurtay boqol rag rukuuci doonabaan is-iri waa sii socday laba boqol oo ku rukuucabaan is-iri waa sii socday markaas dana suuratu nisaa galay suuratu aal cimraan ou galay weliba si tartiilu u akrinaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam aayad tasbiix hadduu soo marana sabaxa hadduu aayad su-aal ou soo marana waa su-aalanaya aayad marka cuudubileysi hadduu soo marana waa cuudubileysanaye markaasuu rukuucay marka marka xadiidkan duruqdiisu aad bay u fara badan tahay xadiid saxaaxa waa waxaa laga qaadanaa salaada dhexdeeda qur-aankii haddii aayaadka cadaabka ama aayaadka raxmada ama aayaadka tasbi tansiiha iyo ku saabsan in marka awaamirta qur-aanka la samaynayo oo aysa salaada ku jebeyno laakiin salaada sunnaday nebiga uga timid laakiin salaadaha sunnaday nebiga ku samayn jiray oo marka salaadaha faradka ah inuu ku sameeyey lama soo guuriyo intaanu la marka salaatuleilku nabigu ku sameeyey marka salaadaha sunada qofka inuu isaga sameeyo dhibaataa ma salaada marka eh, faradkaana marka ma ma waxay u baahan tahay iyado marka fiir eh, fiirmay u baahan tahay wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalama nebigu waxa uu yidhi alaa hooy wa inii anigu nuhiitu waa la iga reebay an aqra'a alqur'aana qur'aanka inaan akriyo raakican xaal aan aano rukuucsan oo saajidan xaal aanaa ku sujuudsan fa ama arukuucu rukuucda facazimuu fiihi rabba rabbi ku weyneeye rabbiga ku weyneeye wa ama sujuudu sujuudana fajtahiduu ku dadaala fi ducaai ducada ku dadaala faqaminun waxaa xaqiiqa ah oo dhab ah an yustajaaba lakum in la idin ajiibo rawaahu muslimun xadiidku muslim baa weriyey xadiidkaana marka waxaa laga qaadana wuxuu soo galay qiraadii baa ka baxay rukuucdiiba waa soo galay awalan rukuucdii maxaa laga isaga reebay sujuuda qur-aan in lagu akriyo meeshaan marka qaacido muhiim oo adkaarta ku saabsana ayaa imaanaysa marka oo soo gelayso qaacidadaas waxay tahay dikri la akriyaa waxaa horta ugu fadli badan qur-aanka dikri la akriyo oo qur-aanka ka fadli badan ma jiro laakiin mararka qaar shaygii fadliga badnaay mararka qaar shaygii laga fadliga badnaa waxaa laga yaabaa qariino inuu cuskado xoog geliso xoog siiso oo shaygii ka fadliga badnaayba markaas uu ka hormaro fii bacdi almawaadic meelaha qaarkoodi tana hadda kamid a qur-aanku iyo dikriga kan uu fadli badan w xataa ducada iyo dikriga kale saa ka fadli badan qofka hadduu ducada iska dhaafo qur-aankii uu akristo wixii ilaahay xaajadiisa siinay laakiinse xaaladan hadda sujuudda marka lagu jiro marka rukuucda lagu jiro xaaladan khaaska ah tasbiixda fadli oo qofku inuu tasbiixda sameeyaa laga rabo bal la reebay qur-aanka adoo rukuucsan inaad qur-aankii akriso fadliga badnaa waa lagu diiday marka ama adoo sujuudsan inaad akriso marka eh, shaygan marka laga fadliga badnaa xaaladan xikmad ilaahay subxaana watacaala uu og yahay ayaa qur-aanka loogaga reebay meeshaas in lagu akriyo oo lagu ogolaaday dikri ou ka fadli badan yahay qur-aanka in meerkaas meeshaas lagu akriyo marka shayga cibaadada faadilada iyo midda mafduulada oo laga fadli badan yahay calaaqadaasa mar walba ka dhexaysa xaala mucayana hadday jirto xoojinayso inaad sii mafduulada ahayd marka iyadaa horumarayso ibnulqayim kitaabkiisa alwaab sayibku ku cadeeya meesha masaladaas markuu adkaarta iyo ka hadlaayo waxaa kaloo laga qaadanaya de qur-aankii de tarki tarkigu inuu waxa eh, yahay yahay eh, eh, tarkiga in nebiga lagu raaco sala llahu alay ala salam wixii nebiga uu ka tegin laga tago wixii nebiga ou sameyn in la sameyo sideeyin ahaan waxaa kamid ah de matala nebiga hadda qur-aan kuma akrinin rukuucdi haddaad ii tira qur-aanan ku akrina haddii lagaa celiyana aad tiraahdo qur-aanka maa la diida waxay noqonaysaa marka khalad mida maxaa nebiga loogu diida muxuuse uga tegay iyadoo qur-aanka uu kalaamullahi u yahay marka qofku maaha in la yiraa salligaa la diida hadii la yiraahdo eh, sifo gaara ah isaga uu sameynay hadii la naqdiyo ama in la yiraa waxaan salligaa la diida hadduu ka bilaabo hadalka waxay noqona khalad maxaa yala salliga markaad sujuudsantahay maxaa nebiga ugu salli weysa ee markaad rukuucsan tahay ee markaad allahu akbar markaa dhahdo allahuma salli calaa maxamed maxaa udhihi weysa adii laftirkaaga marka salligaad diidantaha lagu leeyahay maadaama aad diiday in faatixada markaad aqrinay salliga aad ku bedeshay dadka qaarna qaab cilmi ah loola hadlaa qaarna waxaa looga hadlaa biqadri caqliya lagula hadlaa rukuucdii marka subxaana rabbi alcaiim ayaa lagu leeyahay facadimuudii marka nebiga uu sheegay wuxuu u sameeyey iyadoo qowl facadimuu fiihi rabbi ayuu yihi subxaana rabbi alcaiim riwaaya bixamdihi riwaayad kalena marka adkaar kale sheegta subuuxu quduusu rablmalaaikatu ruuxi wa ama sujuudu sujuudana fajtahidin fi ducaa ducada ku dadaala sujuudii marka subxaana rabbi alaclaa baa soo aroortay ducadii in la badiyo qofka uu ku dadaalo faqaminun an yustajaaba lahu rawahu muslim wacan caaishaa radia allahu canha qaalat waxay tiri kaana rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ah yaquulu mid yidhaahda fii rukuucii rukuuciisa wa sujuudihi sujuudiisa subxaanaka allahuma rabbana wabixamdig allahuma kfir lii dhahay oo ilaahay buu nazahayey subxaanaka nasahnaantaada ilaah allaahumma yaa allahu allow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeeno adaan ku nasahayaa oo nasahnaantaada wabixamdika anoo ku dheehan mahadaada oo ku mahadinayo marka subxaan allahi wabixamdi daa'iman labada isla socdaa tasbiix iyo taxmiida isla socda sababtoo maxay tasbiixdu ilaahay bay nuqsaan dhan ba ilaahay looga hufaa tasbiixda taxmiidkana ama alxamdulilaahida la oranaayana ilaahay baa ammaanoo dhan loogu sugaa ammaanoo dhan baa ilaahay loogu sugaa asha ku jirta istiqraaqiyo alxamdulilah ammaano dhan ilaah oga iskalaha maxaa ilaahay lagu ammaanaana afcaashiisaa lagu ammaana ilaahay afcaashiisaa lagu ammaana o kami ay kamid tahay risqiga ouna siiyey hanuuninta una hanuuniyey abuurista uuna abuuray wax kasta oo noo fududay ficilkiisa ilahay wax lagu ammaana saa darteed aayaadka alxamdu lilaahi ay ku jirto badanaa waxa ka dambeeya afcaal ilaahay uu sameeyaa lagu sheegaa alxamdu lilahi aladi khalaqa asamaawaati walarda wajacala ulumaati wanuura uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun alxamdu lilah aladi anzla cla cabdihi kitaab walam yajcal lahu ciwaja yii alxamdu lilah aladi lahu ma fi samawati ma fi lardi walahu alxamdu fi laakhira huwa alxakiim lkhabiir yaclamu ma yli badana waxaa weeyaan marka afcaal waxaa meesha ay ku jirto haddaad sii akrisa aayaadka ka dambeeyo afcaal alle ou leeyahay ou sameeyo oo ummadii marka ilaahay uu ku dhaqaaleynayo ugu necmeynayo marka xamdigu ma samayn karo nindhaha ilaahay afcaal maba sameeyaba asmaadii diidaayo xamdigiisa maalaayacni maalaayacniba kusoo baxayo maxaa ilaahay ku ammaanaysa alla waxaa lagu ammaanaa wixii adiga uu kuu sameeyey oo makhluuqi ufududeeyey ee alla lagu ammaanaa sooma haddaad baleedaha ficilba mucadal oo keliya mucadal waayo waxba ma sameeya hadaad tiraahdo see u ammaanaysa maxaad ku ammaanaysaa adiga markaad qof ammaanto ficilkiisaa ku ammaanaysaa alla markaad ammaanaysa ficilkiisaad ku ammaanaysaa tasbiixdii marka taxmiidii saas isula socdaan allahu akbar iyo laa ilaha illah waa isla socdaan allahu akbar iyadana ilaahi subxaana watacaala weynaantiisa iyo wax walba ka weyn yahay iyo rubuubiyada allah ku jirto laa ilaha illahuna cibaadadii allah ku jirto adkaarta marka asraar waaweyn baa ku jirta kutubaheeda marka lagu kaasa allahuma kfir lii dambi dhaafo marka waxijisana allahuma allow ikfir lii iyo dhaaf muttafaqun calayhi buhaari muslim baa soo saaray can abi hurayraa radi allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama nebigu waxa uu ahaa idaa qaama ila salaati salaada hadduu isu taago yukabiru midkii baarta allah akbar buu dhihi jiray xiina yaquumu markuu istaagayo uma yukabiru allah akbar buu dhihi jiray xiina yarkacu markuu rukuucayo uma yaquulu wuxuu dhihi jiray takbiiraat lintiqaalkii buu meesha ku sheegaya takbiirat ixraamki uu ka bilaabay allahu akbarta marka u socda rukuucda marka u socdo allahu akbar buu dhihi jiray waa takbiirat lintiqaal uma yaquul ictidaalka laakin allahu akbar lama dhaho sae dikri kale u leeyahay uma yaquul wuxuu dhihi jiray samica allahu liman xamidah ayuu dhihi jiray xiina marka yarfacu uu kor yeelaayo sulbahu dhabarkiisa min arukuuci uu kasoo kor yeelaayo uma yaquulu wuxuu odhan jiray nebiga walxaal huwa isaga oo qaa'imun taagan rabbanaa walaka alxamdu ayuu dhihi jiray laba dikri waa marka marka lasoo kacaana eh, samic allahu liman xamidah ayuu kusoo kacaa markuu lafihiisu ay sinmaanna rabbanaa walaka alxamdu u dheysi uma markaa dabadeed marka samica tasmiici iyo iyo iyo iyo taxmiidka tasmiic iyo taxmiid labadan marka tasmiica iyo taxmiidka culamada qaar marka waxay leeyiin labadaba imaam iyo ma'muunba waa laga rabaa shaafici baa saas qaba samic allahu liman xamida imaamku soo u dhahaya ma'muunkuna u leeyahay ibnulmundir se awsat iyo kutubihiis wuxuu ku rajaxay samic allahu liman xamida imaamka ayaa iskale rabbanaa walaka alxamduna waa leeyahay imaamka amaa laakiinse ma'muumka rabbanaa walaka alxamdu bis buu leeyahay lianna nebigu wuxuu yihi inamaa jucila alimaamu liyutama bihi waxaa ku jirta faidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbanaa walaka alxamdu meel ay ku taallo sariix ah nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ma'muumka amray inuu samic allahu ou la yimaado ma laha nacam oo yani intaan ognahay ibnulmundir isay cadaynaya ma'muumka ayaan ka hadlayaa meel uusan tasmiic kusoo bilaabayo oo sariixa ma jirto waa un istimbaad keliya oo ah samic allahu liman xamida salluu kamaa ra-aytumuuni baa laga istimbaadaya haddii ninkii nebiga amarkiisa qaatay faquluu rabbana walaka alxamdu amarka nebiga qofku hadduu qaato waa u tukada sidii nebiga u tukado kale waa waa waa u amray midda labaad oo kale culamada qaar qiraa'ada jahliyada imaamka qofka ka xambaaraya ay leeyihin salluu kamaa raaytumuni usalii aawo iyada markaas midda labaad waxa ay tahay imaam waxay yidhaahdeen oo kale samic allahu liman xamidahda imaamka waa la sheegay rabbanaa walaka alxamdudiisa sida aan loo sheegin ayaa ma'muumkuna samic allahu liman xamidadiisa aan loo sheeginay dhahay taas waxaa diidayo nebiga waa kan waa la sheegay inuu samic tasmiic iyo taxmiid inuu jamciyo nebiga riwaayadan ku cadda buhaari muslim laakiin ma'muumkii oo jamciyey aawo iyadan marka maan imaamka waa la cadeeyey barbarbalka xamdigiisa meel kalay kusoo aroortay riwaayad saxiixa laakiin ma'muumka tasmiiciisa oo sariixa masalada marka suyuudi kitaabrisaal ka leeyahay calaa kullin qowlka raajixa wuxuu kulay ibnulmundir iyo rajaxayaan in rabbanaa walaka alxamdida mamuumka uu ku gaabsado uma yaqulu wahuwa qaaimun rabbana walaka alxamdu buu dhihi jiray marka nebiga xadiidkan wuxuu cadeen inuu nebiga labadaba uu jamci jiray labadaas uma yukabiru markaasu allah akbar buu dhihi jiray xiina markii yahwi ou hoobanayo saajidan xaal uu yahay mid sujuudsan sujuuda marka u hoobanayo soo uma markaa dabadeed yukabiru allahu akbar buu dhihi jiray xiina marka yarfac uu soo koryeelaya ra-sahu madaxiisa uma markaa dabadeed yukabiru waa kibaarina xiina yasjudu markuu sujuuda uma yukabiru waa kibaarana xiina yarfacu markuu kor yeelayo madaxiisa uma markaa dabadeed uma yafcalu dalika sidaasoo kale ayuu sameyn jiray fi salaati kulliha salaada dhexdeeda o dhan saasuu ku sameyn jiray wayukabiru allah akbar buu dhihi jiray xiina yaquumu markuu ka istaagayo min asintayni laba xaggeed laba ragca xaggeed bacda aljuluusi juluuska kadib muttafaqun calayhi xadiidkan marka takbiiraat lintiqaal qalausha takbiiraatku marka takbiirat lixraam waa rukni kuwan kale ma ahan marka arkaan maa takbiiraat lintiqaalku arkaan bilahi tawfiiq sal la sl